alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihudaah wa bacd wuxuu yidhi sheekhu wlmusalsalu wahuwa maa tataabaca rijaaluhu calaa sifatin aw ka xaalatin waqalla fiihi saxiixu musalsalka waan soo sharaxnay musalsalka ah waynu soo sharaxnay waxaanaynu sheegnay inuu yahay xadiis ruwaaddiisu ay isku tataabuceen ama isku ka midoobeen sifo inay beled ka soo wada jeedaan maalan sida inay dimashk ka soo wada jeedaan ama ay magac keliya dhammaantood magacoodu isku wada mid yahay dhammaantood muxamadiin ay yihiin ama xaalad mucayana iyo sifo mucayana ay ku tataabucdo sida musaafaxada iyo waxyaaba lamidka ah waynu soo sharxnay waxa uu sheekhu laakiin inagu yiraan ugu noqday waqalla fiihi axiixu musalsalka axaadiista musalsalaadka ee sifaadka mucayanka ee isku midkaa ah ku timi inta saxiixa ka ahi way yarta waa sidaa uu sheeku sheegay akar musalsalaat waa axaadiis dicaafa akar musalsalaat waa maxay waa xadiis daciifa culimadu waxay dhahdeen asaxu musalsal musalsalka ugu sixada badani waa alxadiisu almusalsalu bisuurati saf xadiiska loo yaqaano almusalsal bisuurati safa xadiiskaasaa musalsalaadka ugu sixa badan buu culimadu oo waa sidee xadiiskaasi wuxuu sheegayaa cabdillahi bnu salaam wuxuu leeyahay annagoo kooxa asxaabtii nebiga calayh isalaatu wasalaam ayaanu meel fadhiisanay annagoo ilaahay xusayna dabadeedna waxaanu qaarkay qaarka kale ku idhaahdeen haddaynu ogaan lahaynna acmaasha ilaahay loogu jecel yahay waynu samayn lahayn markaasuu ilahay wuxuu soo dejiyey sabaxa lilahi ma fi samaawaati wma fi lardi whuwa lcasiizu lxakiim ya ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun dabeedna wuxuu yihi suuraddaas markay soo degtay nebigaa noo yimi wuu nagu dul ariyey nebigaa noo yimi wuu nagu dul ahriyey wuxuu idhi abu salama annagana suuraddii waxaa nagu dul akhriyey cabdulaahi ibnu salaam cabdilaahi ibnu salaam waxa uu yihi yaxya oo rawaadda xadiiska kamid annagana sheekha iyagii abu salama maxamed la odhan jiray ayaa nagu dul akriyey waxa uu yihi ninkii ninkaa kasii qaatayna wuxuu yihi awsaaci baa annagana nagu dul akriyey marka xadiiskaasi culimadu wuxuu ku tasalsulay qolo qof walba qofka kale markuu u sheegayey inuu suuraddo dhan ku dul akriyey almusalsal bisuurati saf ayuu caan ku yahay almusalsal bisuurati saf ayuu caan ku yahay nacam waxaa jira xadiis caan ku haysna ah alawaliya almusalsal bilawaliya xadiiska musalsal eh, bisuurati saf culimadeeda qaarkood baanu maaragtay jazaam allah khayran ku dul akrino sanadka waxa weeyaan sanadkiisa maaragtay noo ijaaseeyey almusalsal bilawaliya isaguna waxa weeyaan waa xadiis nebiga alayhi salaatu wasalaam ka sugan oo lahaa alraaximuuna yarxamuhum raxmaan yarxamuhum man fi lardi yarxamkum man fi sama xadiiska in maqashin sooma xadiiskaasi nebigu wuxuu leeyahay alraaximuuna yarxamuhum raxmaan dadka inta naxariisata ilaahay baa u naxariista ee dadka tamarta daran u naxariisata irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa xadiiskaasi culimmadu waxay u yaqaanaan almusalsal bilawaliya waayo xadiiskaasi waxaa in badan oo dabaqaadkiisa e, ka mida ah uu ku tasalsulay inuu yahay xadiiskii koowaad ee nin walba ardaygiisa uu sheego wuxuu leeya sheekhaygii hebel xadiiskii koobaad aan ka maqla awalu xadiis aan ka maqlo xadiiskaas u ahaa ana sheekhaygii awalu xadiis aan ka maqlay kaasuu ahaa anaguna sheekhayguna sheekhiisa awalu xadiis inuu ka maqlay kaasu ahaa markaasa waxaa loo bixiyey musalsal biesh bilawaliya hase yeeshee ahlulcilmiga muxadisiintu sida ciraaqi iyo ibnu xajar iyo aima kale sakhaawi iyo keyrkood waxay caddeeyeen inaanu ilaa abaqaadkiisoo dhan aanu tasalsulkaasi ku sugnayna bar ka mida ah. wuu ku sugan yahay naam waay intaa haddaan musalsalka kaga noqdo oo min baab ilfaa'ida aan u sheegay asaxu lmusalsalaat inuu yahay almusalsal bisuurati saf inuu yahay sheekhu wuxuu ina yidhi sheekhu musanifku wuxayna yidhi walictibaaru mhm. nam wuxuu yihi walictibaaru wa huwa an yarwiya xamaad ibnu salma maala xadiisa la yutaabacu calayhi can ayuba can ibni siriin can abi hurayra wاlmutaabacatu an yarwiyahu can ayuba gayru xamaadi wahiy mutaabacatu taama washaahidu wahuwa an yurwa xadiiثu aakharu bimacnaahu halkan sheekhu wuxuu sheegayaa saddex shay saddexdan shay intaanaynu matniga akhrin baa rabaa inaad fahanto sheekhu saddex shay buu rabaa halkan inuu kala sheego ictibaar mutaabaca iyo shaahid ictibaarku waxa weeyaan hadalkayga aada ha loo dhuuxo ictibaarku waxa weeye xadiis axaadiista nebiga ka mida sala allahu caleyh wasalam ayaad waxaad doonaysaa inaad ogaato raawi ruwaaddiisa ka mid a ama dabaqa dabaqaadkiisa ka mid a raawiga wariyey in cidila warisayo in kale mihaal aad garanaysaan aynu isla ognahay aan soo qabto xadiiskeennii inama alacmaalu biniyaat yaa wariyey saxaabada yaa ka wariyey cumar khadaab cumar yaa ka wariyey calqama calqama calqamayaa ka wariyey maxamed ibraahim taymi maxamed ibraahim ataymi yaa ka wariyey yaxya bni saciid yaxya ibni saciid yaa ka wariyey uman badan ama xumaydba xumayd baa isagana ka wariyey ayib hada alxadiis waxaynu nidhi dabaqaadkiisa hore oo dhan waa maxay waa gariib soo maaha ama waa fardi xadiiska inama alacmaalu biniyaad baad doontay inaad soo ogaato yaxya ibnu saciid alansaari bal in cidi ka wari cid la warisay oo la dabaqadi jirto oo maxamed ibraahim kala qaadatay ama waxaad doontay maxamed ibnu ibraahim xadiiskan wuxuu ka warinayaa calqama ibnu waqaas alaythi calqama bal in arday kaleoo maxamed ibraahim aan ahayn uu ka qaatay inaad soo hubisiyo in kale ayaad waxaad ka xidhatay taftiishka baaritaanka aad baarayso masaladaas ictibaar baa la yidhaahdaa maxaan kugu uri taftiishka aad baarayso raawi mucayan ah oo ruwaaddii xadiiska ka mid a inaad soo ogaato in sheekhiisa xadiiska uu ka qaatay cidi kala qaadatay cid arday oo isaga ay isku dabaqad yihiin ay kala qaateen maalan calqamata bnu waqaas alleyfi oo taabiciya baa waxaan raadinayaa cidaan maxamed ibraahim ahayni xadiiskan inay ka warisay laba mid baa ii soo baxaya midku xaggan ka raadinaya qaabkanse u raadinaya waxaan ka raadinayaa kutubtii xadiiska ee xadiiskani ku arooray kutubtii sixaaxda ahayd masaaniiddii jawaamicdii macaajimtii ajzaadii muwada'aadkii sunantii kutubtaasaan dhex gelayaa xadiis inama alacmaal biniyaad baan duruqdiisa urorinayaa si aan u ogaado natiijadan doonayo camalka noocaasaad samaynayso ictibaar baa la yidhahda isla fahni ictibaar muxadisiinta qaarkoodna taftiish ba u yaqaanaa ataftiish waa maxay waa inaad shayga baadho ictibaarna waa maxay waa inaad waa inaad shayga wakti ku bixiso si aad usoo hesho natiijadaad doonayso waay laba laba mid baa iisoo baxaysa marka waxaa iisoo baxaysa ama calqama in cidig in maxamed ibraahim cid aan ahayn calqamo xadiiskii ka wareysay ama waxay soo baxaysa in maxamed ibraahim mooyaane cid kale aanay xadiiska calaqama ka qaadan labada jeerba mustafiid baana cilmi baan gaadhay sooma ta noocaase waxaa la yidhahda ictibaar baadhidda la baadhayo maxaa la yidhahdaa ictibaar xadiis baan doonaya inaan ogaado duruqdiisa aan jamciyo aan ogaado dabaqad kasta inta qof ee warisay aan ogaado xadiiskani ma hariibba ah oo cid kale oo raawiga la warisay ma jirto ayib natiijadii baxda baxday waxay noqotay xadiiskaa saxaabada rasuulka cid uu ka ansaxay oo aan cumar ahayn ma jirto cumarna cid ka qaadatay oo calqama aan ahayn ma jirto calqamana cid ka qaadatay oo maxamed ibraahim timi aan ahayn ma jirto maxamed ibraahimna cid ka qaadatay oo aan yaxya bin saciid alansaari ahayn ma jirto yaxye markuu soo gaaray xadiiskaasi ayuu intishaarayo dad badan oo kala wariyeen oo yaxyo ka intishaaray camalka noocaasa ee hubinta ah ee aan sameeyey maxaa magaciisa la idhahdaa ictibaar baa la idhahda way ka halkan dhig marka ictibaaro maxay noqotay baadhid xadiis aan ka gungaadho mutaabaca waa maxay mutaabaca waxa weeye xadiiskii aan baarhayey ayaa waxaan soo helay maalan waxaa jira xadiis waa miaal ood qoran kartaa waxaa jira xadiis nebigu uri ashahru tiscun ishruun ashahru kam tiscun cishruun xadiiskaa culimadu cale waxa wariyey shaafici ayaa imaamu maalik ka wariyey rawaahu shaaficiyu caman can maalik can cabdilaahi bni dinaar can cabdilaahi bni cumar can اnabiy sal اlah alay slam aan ku celiyo hada axadiis ashaar iruun culamad waxaa wariyey shaafici ayaa ka wariyey can ilimaami malik maali buu ka wariyey maaligna wuxuu ka wariyey can cabdilahi bni dinaar cabdilaahi bnu dinaar almaki wuxuu ka wariyey xadiiska cabdulaahi bni cumar khadaab cabdulaahi bni cumar khadaabniyuu ka wariyey nebi maxamed alayh salaatu wasalaam nin culimada ka mida marka ayaa waxa uu yidhi xadiiskaasi shaafici baa la tafaruday hadalkaa u fiirso imaamu maalik ardaydiisii kale may warin xadiiskaas shaafici baa xadiiskaa la tafaruday yuu kala tafaruday maalik xadiiskaa waxaa shaafici ka wariyey oo keliya waxaa maalik ka wariyey oo keliya shaafici buuhi muxadisiin baa qalinkiiyo buugga qaatayo xadiiskii baa la dabagalay duruqdiisiyo waxaa la soo helay cabdulaahi ibnu maslamata alqacnabi oo imaamu maalik xadiiska laftiisii ka warinaya cabdilaahi iyo shaaficina waa maxay qacnabi iyo shaaficina waa laba nin oo arday u wada ahaa ayo imaam maalik oo aqrana oo aqraana eg camalka uu sameeyey ninka xadiiskaa soo baaray ee natiijadaa soo helay ictibaar baa la dhahdaa ayib ictibaarkaa garta mutaabaca waxaa la yidhaahdaa riwaayada cabdilaahi ibnu maslabat alqacnabi sow lama soo helin oo maalik xadiiskii ka warinaya mutaabaca la yidhahda mutaabaca macnaheedu maxay imaamu shaafici buu cabdilaahi ku waafaqay ama ku raacay inuu imaamu maalik xadiiskan ka wariyo marka mutaabaca waa maxay mutaabaca waxa weeyaan waa ayidaad xoojin waxay ku odhanayaan muxadisiintu markay sheegayaan hada alxadiisu rawaahu limaam shaafici waqad taabacahu can malik alkacnabiyu maalik waxaa xadiiska kala wariyey shaafici kelidii muu warine kacnabi cabdillah bin salmat alkacnabi cabdillah bin salmat alkacnabina waa nin culus oo imaam maalik rawaaddiisii ka mid a ah mutaabaca la yidhah taana mutaabaca waa maxay marka waa in la helo ardaygii warkii uu sheekha ka sheegay cid raggii la aqraan tahaydee la asaagahayd ah oo xadiiskii la warisay waay aan si kale wax idinku sheego intiina majliskan fadhida baa su-aal laydin weydiiyo markaasaa laydinku yidhi sheekhiina hebel warkaa ma sheega nin baa gacanta taaga wuxuu idhi haa uu sheegay ardayda intii kalena way ka aamustay hadhow ardayda intii kale yidhi oo maxaa idinku aamusteen annagu warkuu sheegaya maanu ka maqal sheekh idha ninkaas waa khalaas warkiisu mogta warkaa meel baa lagu xidhaya muxadisiintu waa fiqa iyo markay arkaan inuu ardayda intii kala khilaafay warkaa waa la iska calaamadinaya laakiin haddii la idhaahdo mejliska sheekhu warkama ka sheego soddon arday gacanta taagaan odhanha annagaa ka maqlay ya de warkaas waa waa war la qaadanaya marka marka mutaabaca maxaa la yidhaahdaa in sheekh mashaaikhda ka mid a arday uu xadiis ka wariyo dabadeedna la helo arday kale oo xadiiskii la warisay arday kale oo xadiiskii la warisay aan mihaal kale oo aad ku sifaantaan idiin sheego rasuulkeenna waxaa ka sugan cabdullaahi bnu khadaab inuu ka wariyey inuu nebigu farada rasuul اlahi salى اllahu alيh waslm zakaة اlfidri calى اlxuri wاlcabdi saacan min طacaamin waxaa xadiiska ku jirtay dakarana unha min almuslimiin ziyaadada min almuslimiin ah ayay culamada qaarkood waxay dhahen imaamu maalik mooye cid kale may warin qaar warkaas ka hubiya may imaamu maalik baa ziyaadada min almuslimiin la tafaruday nimankii baa la yidhi haye wey noo tee bala soo noqono kutubtii xadiiska la dhex galo waxaa la soo helay muslim iyo bukhaari iyo keyrkoodba waxa laga soo helay daxaak ibnu cuhmaan iyo naafic ibnu cuqba iyo rag kale oo ziyaadada lafteedii warinaya xadiiska laftiisiina ku warinaya imaam maalik la warinaya imaam maalik markaa muxuu noqday mutaabicu helay mutaabicu helay marka mutaabacadu waa maxay waxa weeye nin raawi oo xadiis wariyey in ardaydii kale in la helo arday kale oo xadiiskaa la wariso sheekhay kala qaadata mutaabacadu laba u kala bixi doontaa mutaabaca taama iyo mid kaasiraha meel dambaynu ku sharixi doonaa mutaabacana warkeeda ma fahanteen waay shayga saddexaadee la rabo halka inaad fahantaan waxa weeyaan shaahid shaahidow maxaad ahayd shaahidow waxa weeyaan bay culimadu idhahdeen inuu raawi ruwaadda ka mid xadiis wariyo oo raawi kale nin sheekha xadiis wariyey maalan dabeedna waxaa la helay nin kale oo dabaqad kale ah ya oo xadiiskii isaguna wariyey oo culimo kale ka warinaya aan si kale u idhaahdo saxaabi saxaabada rasuulka ka mida ah baa xadiis laga wariyey xadiiskii saxaabiga laga wariyey ayaa waxaa la soo helay saxaabo kale oo aan saxaabigan ahayn abu hureyra xadiiska hore wariyey markaasa waxaa la soo eray cabdulaahi bnu cabaas iyo cabdulaahi bnu cumar oo xadiisku abu hureyra nebiga ka wariyey calayh salaatu asalaam laftiisoo kala warinaya labada xadiis la odhan maayo labadaas saxaabi way ismutaabiciye waxaa la odhanayaa maadaamay saxaabiga mutaabacada waxa shardiya ah. u fiirso mutaabacada waxa shardiya ah inay hal sheekh labadan arday wax ka wada qaataan macnaata meel bay ku wada arooraysaa sooma laakiin shaahidku waa maxay shaahidku waxa weeyaan sheekhii xadiiskii hore laga wariyey ninaan ahaynba in xadiis xadiiskii la macnaa ama la lafdiya laga wariyo oo maala xadiiskaa hore ee aynu mutaabacada u helay ee imaam shaafici wariyey ee ashahru tiscun cishiruun waxaa wariyay cabdullahi cumar khadaab ayib khalaas waxaa la soo helay cabdullahi bnu cabaas xadiiska laftiisii warinaya ashahru tiscun cishiruun ama waxaa la soo helay abu hurera oo xadiiska laftiisii warinaya saxaabigii ku kala duwan yihin soo ma ya isku saxaabi maaha shaahid baa la idhahdaa shaahid waxa waa markhaati su-aalaan ku weydiiyo hadday lawalaa markhaati keen anaa isu markhaatiya maad ohan kartaa ya sheekh anaa isu markhaatiya markaa soconaysaa lagu odhanaya markhaatigu waa inuu shay kaloo kaa baxsan noqdo sidaa ogeed ba culimadu waxay ihahdeen xadiis axaadiistii nebiga ka mida calayh isalaatu wasalaam haddii la helo axaadiis saxaabo kale warisay oo la macno ah waxaa la odhanaya hada alxadiisu shaahidun wuxuu markhaati u yahy lihada alxadiis saxaabigana waa inay ku kala duwanaadaan waa sida isilaaxa ku istiqraaray taa shaahid baa la dhaha haddii saxaabiga ay labada laba dariiq xadiisku leeyahay oo labada dariiqba hal saxaabi ku wada aroorayaan hal sheekhna ay ardaydaasi ka wada qaateenna mutaabaca loo bixinaya mutaabaco waadix sooma waay in mutaabaca xadiiska loo raadiyo iyo in shaahid loo raadiyana raadinta la raadinayana maxaa la idhahdaa ictibaar intaama isla fahne horta saddexdaa shay buu sheekhu rabaa halkan inuu kugu kala sheego saddexda shaybana culimadu waxay idhahdeen tadbiiq un baa lagu fahmaaye nadarka inta badan laguma fahmo imika waxaad arkaysaa culimadu iyagoo leh hada alxadiisu fii isnaadihi dacfu xadiiskaa sanadkiisa dacf baa ku sugan lakin lahu shawaahidun an cabdlahi bni cumar shawaahidun min xadiisi cabdilaahi bni cumar wa min xadiisi abi hurayra wa min xadiisi fulan wa xadiisi fulan waqad akhrajahum fulan marka markuu kuuraacdo ninka muxadiskaah xadiiskani shaahid buu leeyahy markaba waxaad fahamtaa macnaato macnihiisa iyo lafdigiisa wuxuu ku yimi saxaabi kale xadiiski waadix sooma ha iminka waxaynu ka maqasheen culimada in badanna ka maqli doontaan axaadiista nebiga ee ku soo aroortay ee ku soo aroortay xawdka rasuulkeenu inuu xawd leeyahay baa axaadiis ku soo aroortay inuu dar leeyahy oo dadkiisu oo ummaddiisu ka cabbayso ya oo ragga qaarkood ay ka cabbayaan waxa weeyaan kaba biyaah oo aanay dib u haraadaynin ay ka cabayaan axaadiista baabka ku soo aroortay culimadu waxay sheegeen inay mutawaatiro tahay axaadiis aada u fara badan inay tahay axaadiista markaad sheegaysid ama culimadu sheegayaan waxaad arkaysaa iyagoo le fulaan baa xadiiskaa wariyey xawdka nebiga waxaa ku aroortay wuxuu soo arooray min xadiisi fulaan walahu shawaahidun wuxuu leeyahay xadiiskani shawaahid min xadiisi ibni cumar wabni cabaas wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa markaas rag tiri leh marka shaahid macnihiisa wanaad saa u fahanta shaahidku waxa weeyaan xadiis xadiiska hore aan la dariiq ahayn oo sanadka ku kala duwan yihiin laakiin la macno ah bimacnaa wadaagaan intaa markuu wahuwa waxa weyaan ictibaarku buu yihi walictibaar waa ka mid ah anwaacdii xadiiska wahuwa waxa weye ictibaarku an yarwiya inuu weriyo inuu weriyo meelaha qaarkood waxaa ku qoran kaan yarwiya inuu weriyo xamaad ibnu salamata maalan xamaad ibnu salama tusaaleaan wuxuu weriyey xadiisan xadiisoo laa yutaabacu calayhi aanay cidila warinaynin ayuu aya ka wariyey can ayuub ibnu abi tamiimata sakhtiyaani ayuub an ayuba ayub buu ka wariyey ayuba sakhtiyaani can ibni siriina buu ka wariyey can abi hurera ka wariyey markaasaa waxaa ictibaarkii muxuu ictibaarku waa maxay waa baadhid baadhitaan baad waxaad ku soo ogaatay xadiiska inuu xamaad wariyey oo ayuub uu ka warinayo oo ibnu siriin uu ka warinayo oo abi horer uu ka warinayo taa ictibaar sheekh wuxuu doonaya inuu kuraado bal xadiiskan baynu raadinaynaa inaynu cid mutaabaca u helo xamaad walmutaabacatu mutaabacaduna waxa weeye an yarwiyahu waa inuu ka wariyo can ayuuba ayuub inuu ka wariyo hayru xamaadin xamaad cid aan ahayn xadiiska maxaanu idhi waxaa wariyey xamaad ibnu salm yuu ka warinay ayuub ibnu abi tamiimata sakhtayaani ayuu ka warinay mutaabaca marka waxaa la yidhaha buu ku uri haddaynu soo helno arday aan xamaad ibnu salama ahayn oo ayuub xadiiskii ka wariyey cala sabiili miaal xamaad ibnu zayd xamaad ibnu zayd ibnu dirham ayaad soo hesho xadiiskii wariyey oo ka wariyey ayo ayuub marka maxaa meesha soo baxay waxaa soo baxday ayuub in laba arday xadiiskii ka qaateen idan waxaynu odhanaynaa xamaad ibnu salama waxaa mutaabiceeyey oo xadiiskan la qaatay oo ayuub kala qaatay xamaad ibnu zayd ibnu dirham waadix mutaabaca la yidhah taana wlmutaabacatu mutaabacadu waxa weeye an yarwiyahu waa inuu ka wariyo can ayuuba inuu ka wariyo hayru xamaadin xamaad cidaan ahayn inuu ayuub ka wariyo waad soo hesho arday badanoo ayuub ka qaatay xadiiskii oo xamaad la wariyey ama laba haadaan ama saddex haadaan maadaamaad heshay in ayuub xadiiskii lala wariyey xadiiskaasi mutaabaca la yidhaahaa wa hiya mutaabacadaasi waa mutaabacada dhamayska tiran leh almutaabacatu tan waxa weyaan in labadii arday sheekha wada wadaagaan oo ay ayuub ka wada qaataan labadii xamaad xadiiska ka wada qaataan mutaabaca taamaa baa la ydhaha mutaabaca naaqisa baa jirta mutaabacada naaqisada waxa weye inaan waayo xamaad inay cidilla wareysa xadiiskii oo aan waayo xamaad aan soo ogaado xamaad inaan cidilla warin laakiin aan soo helo ibnu siriin in ayuub cidi kala warisay oo ayuub laba ninoo kale oo ayuub la dabaqa ah oo ibnu siriin xadiiska ka wariyay aan soo helo mutaabaca kaasira la ydhaha taas maxaa la ydhaha mutaabaca kaasira ayaa la ydhaha aan xadiiskeena cabdillahi inama eh, lacmaalo kuugu noqdo haddaan soo helo cid yaxya ibnu saciid xadiiskii la warisay aan soo helo maalan waxaan soo helay yaxya ibnu saciid ardayda ka wariyey xumaydi baa ka mid a xumaydi toban arday xadiiska yaxye kala wariyay aan soo helay mutaabacada mutaabaca taama la ydhaha maxaa la ydhahdaa tabactan laakiin haddaan soo waayo taa oo aan soo helo dhexdii sanadka maxamed ibn ibraahim ataymi baan soo helay laba ninoo xadiiskii kala wariyay calqama ma jiraan laakiin waa miaal laba ninoo calqama kala wariyey maxamed ibraahim xadiiskii oo calqamaaba saddex arday yeeshay mutaabacadaa dhexda ku jirta waxa la dhaha mutaabacatun qaasira ama naaqisa maxaa loogu bixiyey kaasira ama naaqisa kutubta dambe nugu iman doona washaahidu buu kuri sheekhu shaahidkuna waa an yurwaa in la wariyo xadiisun xadiis oo aakhare kale xadiis kale inuu kusoo arooro bimacnaahu xadiiskii aad adigu haysatay ee aad doonaysay inaad mutaabacaad iyo shawaahid usoo hesho in xadiis la macnaa ah oo saxaabi kala weriye la keeno kaasa shaahid leedha warkaas wacadiisama idan shaahidku waa laba xadiisoo isku macnaa laakiin kala maxay ah kala saxaabi ah waa laba xadiisoo isku macnaa laakiin maalan waa laba mursal labadaa mursal mid walba taabici midna xasan baa laga wariyey maalan midna saciid ibnu jubayr baa laga wariyey waa inay saxaabiga ku kala duwanaadaan shaahidka iyo mutaabacadu mutaabacadu waa isku saxaabi labada dariiq hal saxaabiya ku wada aruuriya laakiin shaahidku waa maxay waa kala saxaabi intaasi markuu sheekhu kuu sheegay warka noocana ee sheekhu halkan uu ku sheegay waxa uu ina anfici doonaa markaynu in yar socno ayaa waxa iman doona waxyaabo ictibaarkan iyo shaahidkan iyo mutaabacadan ku dhisanta oo maxaa ku dhisan waxaa ku dhisan xadiiska waxaa nidhi axaadiista qaar baa jira asaaniidadu daciif yihiin ama dacfi ku sugan yahay haddii la helo shawaahid eegata iyo mutaabacaad haddii loo helo xadiiskaas wuu qawoobaya hadda waxaad fahamtay shawaaidii mutaabacaadka maxaa loo sameeyaa maxaa xadiiska shahaid loogu raadinaya ama mutaabaco litaqwiya si loo xoojiyo war warkaas ma idin gala xadiiska maxaa mutaabaca loogu raadinaya ama shaahid loogu raadinaya si dacfi ku jira loo xoojiyo waadix wuxuu uhi sheekhu wa ziyaadatu hiqaati intaan halkaa ka gudbin cidaan aan warkaa fahmin miyay jirtaa cidaan mutaabaca iyo shaahid iyo ictibaar kala fahmin ya qur-aan badan baynu ku akrinaa kaas wa ziyaadatu thiqaati wa ziyaadatu iqaati waxaa ka mid a ah anwaacdii culumulxadiiska ziyaadatu thiqaat baa ka mid a ah. hiqaadka iyo ruwaadda intooda lagu kalsoon yahay wixii ay siyaadiyaan baa ka mid ah waljumhuuru jumhuurkuna culamada badankooduna calaa qabuulihaa waxay qabaan in ziyaadadaa la aqbalo halkan sheekhu laba mas'alo oo masaa'isha cilmu musطalaxulxadiis ugu culus uguna adag ayuu isku xigsiinaya oo waa maxay xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa soo wariya ruwaad ruwaadda xadiiska nebiga soo warinaysa xifdigooda xifdigoodu uu kala duwan sooma isku xifdi maa oo dabdiga iyo xifdigooda ku kala duwany iyo itqaamka haddiiba haddaba ay dhacdo waxaa jira noocan waada culumta xadiiska ka mid a ah oo ziyaadaatu iqaat baa la dhaha ziyaadaat athiqaat ziyaadaatu hiqaat waa maxay ziyaadaatu hiqaat waxa weeye xadiis baa waxaa warinaya majmuuco ruwaad ah xadiiska waxaa lagu warinaya sanad qura iyo matni qura xadiis baa la wariyey xadiiskaas sanad keliya lagu wariyey matni keliyana waa lagu wariyey nin ruwaaddii xadiiskaa ka mid ah ayaa xadiiskii wariyey markaasuu wuxuu ku daray ziyaado aanay cidiba sheegin ziyaado aanay cidi sheegin arday xadiis sheekh ka wada qaadatay ayuu sheekhi hal xadiis u wada sheegay halkaa xadiis sanad keliyu sanad waaxid u leeyahy xadiisun waaxid lahu xadiisun waaxid bisanadin waaxid wa matnin waaxid waa xadiis keliya oo rawaahu jamaacatu min aruwaat ay sheekhoodii ka wariyeen bisanadin waaxid bay ku wariyeen wa matnin waaxid bay ku wariyeen raawi ruwaadii ka mid a ah ayaa xadiiskii wariyey sanadkii laftiisiibuu ku wariyey hadhowbuu matnigii wuxuu ku daray ziyaada aanay cidiba sheegin aansuaaldin weydiiyo raawigaasi hadduu daciif noqdo xadiiskiisa maaa la dhaa maaa la dhaa xadiiskiisa munkar baa la ydhaha waynu soo marnay sooma ayb waay raawigaasi hadduu daciif noqdo warkiis waa caddaada raawigii nin iqaabuu noqday waxaabu noqday nin raggan aan xadiiska ziyaadada ku warinba kaba iqo badan nin la ydhahdo boqol nin buu dhigma ama nin la yidhahdo labaatan nin buu dhigma ya waa laga yaaba inaad yaaftade haddaad haddaad kutubta ku aragto ninay culimadu leeyihiin fulanun yacdilu alfan ya waxay mubaalagada intan leeg laakiin haddaad waxay og yihiin ogaan lahayd haddaad waxay og yihiin ogaan lahayd culimada sidaa yidhi dee waad u qiri lahayd fulanun yacdul alfa abubakar maxaa laga sheegay la sawtu qacqaca bnu caamirin fi ljeishi qacqac bnu caamir waa saxaabi saxaabada rasuulka ka mid ah oo geesi ahaa wuxuu abubakar laga sheegay codkiisa codkiisa inuu ciidanka ka dhex baxo qura baa maxay ka khayr badan buuri codka qacqac ibnu caamir in ciidanka laga dhex maqlo cadowga haziimo weyn bay ku tahay buui ya cumar khadaab baa waraaq loo soo diray markaasaa la wuxuu ii cumarow magaalo heblaayaan joognaa yaa khaliifata rasuulillaahi am ya amiira almu'miniin ka timi hebel hebel hebel oo ciidanka meel heblaayo jihaadka kaga jira wata waxaanu joognaa meel heblaayo ciidan gaalaa ah baan ishor joognaa madad iyo waxaanu u baahannahay gurmad sababtu tahay aad bay ciidanku nooga badan yihin cumar baa intuu raggiisii shiriyey yidhi aryaare magaalada yaa jooga markaas magaalada waxaa jooga majdata bnu thawr iyo qacqac bnu caamir iyo nin kaloo saddexaadoo loo sheegay <laughs> allayla intaas igu filan bu saddexdaa u yeedha horta ma saddex nin soddon kun ciidana laga sugaya saddexdiibu intuu waraaq raaciyey ee uu walaal ka timi cumar khadaab ku socoto hebel hebel walaal salaanta islaamka kadib waxaan kuu soo diray saddex nin oo nin kastaa kunu dhigmo wallaahu macak imsanu dhigna anagu <laughs> allahu mustacaan <clears throat> marka ziyaadada uu sheegay ninkaa iqada ah maxaa lagula dhaqmaya sheekhu wuxuu nagu yihi hadda waljumhuuru calaa qabuuliha culimmada badankoodu ziyaadada way aqbalayaan noocan waada culumta xadiista ka mida weeye oo aada u dhib badan ziyaadat iqaat tafaasiil badanna ahlulcilmigu geliyeen laakiin muhimadda hadda aanu rabaa waxa weeyaanu inaad laba shay fahanto ziyaadatu hiqaad maxay tahay waynu sheegnay waxay tahay sheekhu wuxuu yidhi aljumhuuru calaa qabuuliha buu inagu yidhi culimada badankoodu way aqbalayaan ziyaadadaasi warkaasina sax maaha warkaasi culimmadu way qabsadeen warkaa waxaana la sheegay inaanay idlaaqaasi sax ahayn ee sida saxda ee ay tahay siday muxadisiini mareenoo ziyaadadaasi mararka qaarkood mid la qaatay noqonaysaa la aqbalo mararka qaarkoodna mid laga tago qaraa'in iyo asbaabo iyo waxyaabo kalena loo eegay aan miaal keeno rasuulkeenna waxaa ka sugan markuu nebigu sheegayay waxyaabihii alla ku fadilay ya muxuuha xadiiska awelkiis eh, fudiltu cala alambiyaai bikamsin ama nebigu uri shan baa laygu igu khasisay waxaa ka mid ahayd waxyaabii nebigu uu sheegay in lagu khasisay wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuura nebigu wuxuu ihi aniga iyo ummaddayda dhulka waxaana looga dhigay meel meel aanu ku tukanno meel kastooo eh, arlada ka mid ah halkii salaadi kugu soo gaadhaba masallahagaad iska dhiganaysaa qibladaad u jeesanaysaa waad tukanaysaa nebigu wuxuu uhi faayumaa rajulin adrakathu salaatu falyusalli xayu adrakathu qof kasta oo musalliyay salaadiisu soo gaadho halka ay ku soo gaadho un masalaha dhigto umamkii naga horreeyey caynkaama ahan walaalayaal oo raxmad ilaahay inagayna siiyey umamkii naga horreeyey salaadu kamay ansaxaynin ilaa inuu sawmacad ama masjid la taga mooyaane meel loogu talagalay in la taga mooyaane xadiiskaasi ruwaadii warisay badankoodi saasay wariyeen raawi ruwaadii ka mid ah ayaa wuxuu wariyey wajucilat turbat lardi wajucilat il ardu masjida wa turbatuhaa tahuuran eeg xadiiska hore muxuu ah jucilat liya alardu masjida wa tahuuran wa tahuuranna waxa weeye qofkii ummadayda ka mid ee biyo waaya halka uu taagan yahay ciidda taallo aayar ku gebagabaysanaya dabadeedna waa tukanaya xadiiskii waxaa soo aro markaa waxaa wariyey raawi ruwaadi ka mid a ah. muxuu u wariyey wa jucilat liya alardu masjidan wa turbatuhaa tahuuran oo farqiga udhexeeya labada xadiis maxay yihin labada xadiis farqiga udhexeeya fahan labada lafdi farqiga udhexeeya xadiiska hore markuu nebigu uri jucilat liya alardu masjidan wa tahuuran arlada oo dhan baa masjid iyo dahor layga dhigay marka dhirta dhagaxa iyo ciidda iyo intaba waan ku tayamumi karaa haddii anigoo buuraha la yidhi dee ciidba lagama arkee wada dhagaxa dushooda iska maraya salaadii qabsate biyana aan waayo dee dhagaxaan iskaga tayamumayaa dabeedna waan tukanaya ilan dhagaxu wuxuu ka mid yahay wixii arlada saarnaaya soo ma xadiiska kale laakiin muxuu sheegaya ciidda oo keliya dahuur layga dhigay waa sababta keentay inay culamadu isku khilaafaan qofka tayamumaya ma ciidunbuu ku tayamumi karaya mise waxaan ciid ahayn ku tayamumi karaya waxaa laga yaabaa masaaisha qaarkood markaad kutubta ku aragto inaad istarni culamadu maxay waxaan kaga murmayaan ya inaad la yaabto ood istiraahdo oo sheekh qofki hadduu biyaba waayey hadduu biyaba waayey dee wuxuu arkaba ha ku taymo dhir ha noqoto dhagax ha noqoto daasad ha noqoto wuxuu arkaa iskaga tukiyo inaasaa istiraaba laga yaabo laakiin culimada diidan markaad ogaato waxay u diidan yihiin ama shardigaa adkeeye markaad ogaato sababtay waad u garaabayso walaakin iminka xadiiska lafdiga kale muxuu sheegayaa turbatul ardi baa layga dhigay ciiddaa layga dhigay dahuur wixii aan ciidayna soo meesha kama bixi bay ka bixeen waay beri beryaa kamid annago ah wax dhigano masaaishaas kutubta fiqiga lagu soo maray ayuu nin naga mid wuxuu yihi waaraadha wadaadadu maxay kaga adkaynayaan hadalka ciid waa in lagu taymamaa ciid ma waxaan ciid hayno lagu taymama jira ilaahay wuxuu qadaray annagoo dirsigii dhiganaynaa inuu nin ardayda kamid inoo yimaado meel hebel ka imiyo jeel hebel baa la igu ciidaan ku tayamumo waan kiibaan u yeero sawir kaale ninkan cidu waay uu ku taymi ilaa sheeg ya soo iminka maad fahmin baan ku uri warkii culimadu ay kutubta ku qoreen ee ma lagu tayamumi karaa waxaan ciid ahayn tanoo kale ku dhisantay ya raggii jeeloogaadeen tigay weydii ya belay arkeen belo marka alfaadan iyo culimadu ziyaadaadkan waxay cinaayadan u siinayaan waxba ku dhisan maaha shirka bilaash ziyaadada markaa ay ruwaaddu ziyaadiyeen siyaado kastoo nin raawi ziyaadiyo miyaa la qaadanayaa hadalka sheekha waxaad ka dareemaysaa siyaadada la qaadanayaa ziyaadadii nin iqa ay u ziyaadiye ay tahay lann hadalkiisu wuu qaydan yahi soo ma wa ziyaadatu hiqaati baa ka mid a ah anwaacda culum wljumhuuru jumhuurkuna calaa qabuuliha marka tafaasiil bay leedahay anwaac bay culimmadu u qaybiyeen kutubta mutawalaadkaynu inagu tegi doono laakiin hadalka ku saarjam ljumhuur calaa qabuuliha culimmadu way mulaaxadeeyeen wuxuu yihi sheekhu wlmaziidu baa kamid ah anwaacdu culum xadiiska waxaa kamid a almaziidu kii lagu kordhiyey fii mutasili asaniidi asaaniida koodii xidhiidhsanaa kii lagu kordhiyey tanna waa nooc kale oo aan wacdi culumuxadiiska ka mida daqiiqa ah eeg sheekh wuxuu kugu uri waa masiidun waa mid lagu daray fii mutasili asaniidi asaniid dahteedii xidhiirsanayd maxaa meesha ka baxay sanadaan xidhiirsanayn wixii lagu daray meesha way ka baxeen sooma waa nooc aan wacdi culumuxadiiska ka mid ah almaiid fi mutasil asaniid almaiid magacaasaa leeyahy almaiid fi mutasil asaniid almaiid waa maxay waxa weeyaan siday culimmadu sheegeen xadiis sanadkiisu mutasil daahirkiisuu yahay oo daahiru sanad aan wax inqiaaci ka muuqanin ayuu nin raawiyi intuu u yimaado ayuu hal ninoon sanadkiba ku jirin u ku dhex daraya culimadu waxay idhahdeen xadiiskaasi masiid fii mutasil asaniid wuxuu noqonayaa saddex shardi marka la helo ee saddexda shardi qoro saddexda shardi shardiga koowaad waxa weeye an yakuuna daahiru lxadiisi daahiru eh, eh, maxaan idhahdaa mm, an yakuuna daahiru lisnaadi alitisaal daahiru lisnaad waa inuu noqdo itisaal yani sanadku daahirkiisa waa inaan inqitaac ka muuqan oo sanadku hadduu yahay sanad inqiaac kaba muuqdaba maziid fi mutasila saaniid ma noqonaya taasi waa shardi shardiga labaad waxa weeye an yakuuna man lam yazidhu an yakuuna man lam yazidhu atqanu minman zaadahu aan ku celiyo an yakuuna man lam yazidhu raawigaa xadiis ziyaadada xadiiskaa lagu daray raawiga ziyaadiyey raawiga aan ziyaadinin waa inuu noqdo adqanu mid ka xifdi badan wa adbadu ka dabdi badan miman zaadahu kii ziyaadiyey an yakuuna man lam yazidhu adqanu wa adbadu miman zaadahu ma la qora intaas aan sharaxo waxaynu nidhi xadiis daahirkiisa sanadkiisu yahay mutasil ayuu raawi intuu u yimi nin aan ku jirin ku daray soo ma raawigan raawigan xadiiska sanadka ziyaadada ku dare ninka ku siyaadiyey iyo ruwaadda aan siyaadinin marka labadooda laysbarbar dhigo waa inuu xagga xifdiga iyo dabdiga xifdi badan yahay ninka aan ziyaadada sheegin ninka aan siyaadada sheegin macneed waa maxay raawiga wax siyaadiyey ayaa xifdigiisa wax ka sii yihin waa shardi labaataas shardiga saddexaad waxa weeyaan shardiga saddexaad waxa weeyaan atasriixu atasriixu bisamaaci fii mowdici ziyaadati atasriixu bisamaaci fii mowdici ziyaadati warkana fahm waxa weeyaan shardiga saddexaad waa atasriixu bisamaaci fii mawdici ziyaadati ruwaaddii aan ziyaadadan sheegin markay xadiiskii warinayaan halkii ziyaadada lagu daray waa in lafdi tasriixi ku yaallo xadaanaa akhbaranaa samictu maaragtaad waa inuu ku yaallo oo raawiga aan siyaadinin waa inuu leeyahay samictu fulaanan yaquulu kada waa inaan odhanin ana fulaanan iyo can fulanin iyo maxaa meesha laga saaraya waxbaa la qodaya sheekh waxaa meesha laga saaraya haddii meesha can iyo anna soo gasho hadalkaas miyuu ku cad yahay maqal may waxaa dhici karta inuu kani markaa wax farsameeyeyo oo wuxuu isagu meesha ka saaray oo raawiga la siyaadiyey sax yahay laakiin hadduu raawigii aan siyaadinin ee aan ziyaadada sheegin ee isagu xifdiga badnaa uu meeshii ziyaadada markuu soo gaaro leeyahay samictu fulaanan baan maqlay ama akhbarana fulaanan baan noo warramay oo aanu can iyo an isticmaalaynin waxay xaalku yahay hadduu sii go-ay nin baa la yidhi mid baa ka dhacayo dadna inta duba eeg hebel hadduu sii go-ay ya yacni waxa weeyaan waxaa caddaanaysa ziyaadadaasi inay tahay ziyaado aan sax ahayn saddexdaa shardi marka la helo senadka daahirkiisu waa itisaal inqitaac kama muuqdo raawiga ziyaadada ziyaadiyey iyo raawiga aan siyaadin labada waxaa xifdi badan kuma ninka aan ziyaadin baa xifdi badan ninka ziyaadiye waa laga xifdi badan marka labadooda la isbaror dhigo mawdica ziyaadada ay gelayse laysku haysto ziyaadadani may ku jirtaa meesha mise kuma jirto waa in raawigan mutqinkaah uu leeyahay samictu iyo akhbaranaa iyo samicna markuu raawigii mutqinkaa uu leeyahay samictu anaa maqlay sufyaan bn saciid athawri yaquulu kadaa leh oo raawigii ninkani uu sheegay uu ka tegey kana xifdi badan yahay samaacna uu isticmaalayo waxay tusinaysaa haalibu danni inuu qaldan yahy ninka ziyaada sheegay waaddex ikhwaan laakiin haddii mawdicii ziyaadada marka la soo gaadho uu ninkani can iyo an isticmaalayo waxaa dhici karta inuu mudalis yaho wax qarinayo waxaan idhi mudalisiintu mudalisku muxuu isticmaalayaa ma lafdi ku cad inaanu waxba maqal may wuxuu isticmaalayaa lafdi xag iyo xaggaba u dhaca hadhow markaa tira war maxaad maad ilahay ka baqayn oo maanaa samictu ku yiri bu ku leey ma samictu maad iga maqasha aniga iyo akhbaranaa iyo beentaan sheegaysa xageed sheekh bal inoo kaadi dhagax inooga aduu daalac ku raacay lafdi muxtamilulwajhaynu isticmaalaya qaala can an iyo waxaa lamidka isticmaalaya xadiiska waxaa la yidhaha markaa almaziid fi mutasil asaniid magacaasu leeyay waa ziyaado gashay xadiis sanadkiisu mutasil yahay muxadisiini diqo halkay ka gaadheen xataa ziyaadadii asaaniidda gashay ee ruwadda qaarkood ku wahmiyeen way soo qabteen nin baa lagu uri hebelow hebel iyo hebel yaa xifdi badan hebel iyo hebel ka waran laba ninoo dee oo nin walba gaarkiisa looga boqo ayaa la weydiiyey waa nin labada ninba yaqaana markaasuu uri hebel baa hebel ka xifdi badan mase oniyo maxaad saa u tiri markaasuu uri hebel labaatan xadiisuu ku wahmiyey labaatan ayaan idiin tirinayaa dhegeysta kow laba saddex afar shan dabadu ka kaca labaatankaaba uu ku wahmiyey buuri ma garata laakiin hebel saddex wahmi keliyaanu haya marka ninka saddex ku wahmiyey iyo ninka labaatan ku wahmiyey dee marka laysag dhigo ya dee waa la kala tegaya soo ma ha hebel iyo hebel ka warran baa lagu uri hebel iyo hebel ma kala dhacaan buuri ma kala dhacaan labadaa nin aniga agtayda ma kala dhacaan waa laba ninoo isceshada markaasaa la yidhaha haddii lagu dhaahdo bal midkood rajax maxaad yeeli aniga ima kala rajxina hebel weydiiye buuri hebel baa labadaba iga aqoon badan hebelkii baa loo togoy hebelow bal ka war hebel iyo hebel wuxuui hebel iyo hebel waa laba nin is ceshada haddii been aan iska ilaaliyo hadalkaa u fiirso hebel waxaanu hayaa hal xadiisu ku wahmiyey hebelka kalena waxba uma hayo waa hal xadiis ya ka warran sheekh ragga laleeyahy xadiis bay ku wahmiyeen hadhow mid miskiin iska imanayaayo muslim sheeganaya oo aan waxba taariikhdiisii ka ogeyno markaasu aniga nimankaasi bay dee lamid ahaayeen xaggay kaala mid ahaayeen habeenkii maalin baad qeesha <laughs> ya <laughs> ma garad markaasu wuxuu doona ku haraacinaya ya <clears throat> aimadaa wax ka sheegaya waa aimadaasi wax ka sheegaya marka u fiirsa labadaa noqdo bal waxaa saa u egtaa almaziid fii mutasil asaniid iyo ziyaadatu hiqaat waxaad yaro dib u milicsataa shaadkii siday wax u taxriiriyeen culimadu awhaamtii culimada sida loo sheegaayo ya sida loo sheegayo shucbata bnu xajaaj waa nin marka la soo qaado ay culimada qaarkood lagu idhaa shucbaa sidaa yidhi khalaas shucbaa sheegaha way iigu dhantay buna jira amiir lmuminiina fi lxadiis ninka la baxay wey shucbata bn xajaaj ya ninkii nooca aha ayay muxadisiintu intii xadiiskii si isha geliyeen ayaa lasoo saaray axaadiisuu ku wahmiyey ayaa lasoo saaray axaadiisuu ku wahmiyey diin bay ka ahayd inay nebiga alayh salatu salam xadiiska nebiga ilaaliyaan iyo inay xifdiyaan iyo inay qoraan nin iyaga ka mid ah ayaa lagu yhi hebelow aabbaha ka war ka warwareegid aabihii moogta ya kutubta waxaa ku taalla in lagu yihi aabbaha ka waran oo aad uga warwareegay markii su-aashii ku soo noqnoqotay a ui in allaha laa yastaxyii min alxaqi abi daciifun fi lxadiis armidi odhan laa midiku jira abi daciifun fi lxadiis ya aabihiina majlisku fadhiya soo cajiib maa sheekh ah, markaasaa lagu uri war ma aanad hebelow miyaanad ilaahay ka baqayn culimo zaahidiina oo alla ka cabsada oo sidana ayaad sheekh kaa fadhi waayeyo har habeen ka hadlaysaa akhre lagu qabsado miyaad ka baqanin markaasuu iyaga waxay qabsadaan inta nebi maxamed qabsan lahaa odhan lahaa beenaad ogtahay oo diinteydii laga sheegay ka caamustay iyagiiyo nebi maxamed keebaa daran inay qabsadaan buuri marka culimada sunnadu markay dadka ka hadlayaan ha u malaynin in badanoo kamidii ah inay u hadlayaan hawo ha u malaynin waxaashaahum min dalik subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka atuubu ilayk